rijaali iskibahowkeeda xaarangnimadeedi anbaabay binisaai bilaan iskishibahaya watashabuhi nisaai bilaan iskibahowkooda birijaali magal iskishibahaayan xaarangnimadeedi anbaabay fi libaasin libaaska fisha iskishibahaayan waxarakatin wafi xarakatin dhagdhagaag iskishibahaayan wagayri dalika almadkuuri madkuurkaas beersha iskishibahaayan baabu taxriimi tashabuhi rijaali migilki iskishibahowshay xaaragnimadiisi anbaabay linisaa bilaanskisi bahaynsa bilaanti suwelean un socdaayaan un hadlaayaan si bilaanti oo kaligaas bilaanti ka hadaayan watashabuh nisaai baabu tacriimi tashabuhi nisaai bilaan isibahowkeeda aragnimadeed yen baabey birijaal iskishibahan bilaantiyen migal iskishibahas aragnimadeed ah, oo wala iskishibahan may kumid ah fi libaasin gundushrifisha iskishibahayaan oo migalki sidii on bilaanti oo kalen gundudaw bilaantini sidii migalki oo kalen gundudaayaa waxarakatin wa fi xarakatin dhagdhagaag iska shibahayaan sidii megalki oo kale yani iya bilaanti oo kale dhagdhagaagaas socdaas megalkiisuna sidii bilaanti oo kale inta dareere niska gadiye wakayri dalika almadkuuri madkuurkaas kaase eyr shay iska shibahayaan xaaragnimadeedi ambaabay wa cabdالlahi بn cabas radi allahu taala canhuma qala cabdالlahi may golay lacna rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahay rasul shay may ba lacnaday almukanatin ahaan isnaag naagoyaayan min arijaalin hal kumidayin wlmutarajilaati hanka isma magalooyayan minadisaailan ay kumid ayin anasa lacnadi lacna rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may lacnaday oo yani almukanasiina han almukanasiina han isnaagnaagoyaayan bilaan bilaan iskuga weelayan oo min arijaali megl eh megl o yani megl laakin bilaan iskuga weelayan wa almukanas lahu macniyani axaduhuma man yatashabahu min arijaal binisa wa abuurus iyo fi wazayi libaaska xarakada kalaamka oo kale iskiishi bahaayo almancu yani kolkan kaasu xadiiska muraadka xadiiska lagu muraadaw lisaanu rasuuli lahi sala allahu alay salam lakalacnadiyo macnig lamaadmay bu aladi yuladu kuntan wa oo la dhalaayo usoo labe la dhalado laa yakunu lahu dakarun dakarin lahayn aw farjun yasbaxu liljimac walaa yani walaa dayra caleyhi kaas kuntaga kan oo kuntal mushkilka e oo migl ibilaan naga war hadi inshal bahin nlaha ina waana saase kan usuge khiyaar us iska samey mala haysad kaas konta usuge mala haysad laakin kan kumay bua oo hadi labe nhayne iskugu weelaw bilaanta iskugu weelaw kana lacnaday lacna rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may lacnaday almukanati nahaan isnaag naagooyaayanga lacnadi min arijaali nahaa alkumida bilaan bilaan isadadikaaya walmutarajilaati walacna rasuullahi lacnadi sala allahu alayhi wasalam almutarajilaati ha onayo ismigulooyayan migil oo kale iskadadikaayan oo min anisa bilanga rasulka lanadi wafi riwaayatin lacna rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shema lacnaday almutashabihiina han isibahayan min arijaali medilke binisa bilang iskashibahayan walmutashabihaati bilaant isibahaayan oo min anisa bilang e birijaali megil iskashibahayan rasulka lacnadi wa rawa lbuaariy buaariy adidka weriyey kalkun shibahada darka libaska nagade dhagdhagaaga socodka dareerka nagade kulli yani saas wa oo sidii ilahay kin khalgi lay maahin sikala inaa uweydiido la diiday megalka ilahay megala kuweeri rijaala kuweeri bilaan okal dhaganshan uweydiine darshan uweydiine saasal fade bilaangna ilahay bilaan ahaan an aburi yeena megal inisku weydiine sidii megalka karshe iyo hadalkiisa iyo dararkiisa an weydiine lafade hadii taas weelo waayaan oo tashbiih sameeyaan markaas lacnada ka dheeday wa rasuulka lacnadi sala allahu alayh wasalam an abi waan abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka goolay lacna rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may lacnaday arajula megal iya lacnadi rajulkaas yalbasu gunduda libsat almar'ati bilan hiat libaas e gundudaw walmar'ata walacana rasuul الlahi may lacnaday sala الlahu alayه wasalam almar'ata bilaama iya lacnadi maradaas oo talbasu gundudaas libsat arajuli rajul hiat gundudaw shay gundudaas lacna rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sha may lacnaday arajula migl iya lacnadi rajulkaasoo yalbasu rajulka gundudaw libsat almar'ati bilaameyti hayatu gundudawsha oo kala gundudaw hayadi bilaanto ka dharkan gundudaasi oo kala gundudaw wlmar'ata walacna rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may lacnaday almar'ata bilaamaye lacnadi maradaas oo talbasu hiya maradiyeedeyan gundudaas libsata rajuli rajul hayatu gundudowshay dhaabki rajulun gundudaye idi taas oo kale yani gundudaas a taaso rasuulka lacnadi rawa abu daawud abu daawud iyo wacdi kuriye bisnaadin sanadkaas oo saxiin saxiya kuri wacanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaal abi hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay sinfani lama sinfa lama nooc min ahli naari ahlu naar kumide lam ara ana ana maaragnahumaa sinfeenkaas qawman waayo qoomkaasoo oo macahu maca alqawmi qoomka macasho haaday siyaabon jeeladyaal haaden kaadnaabi lbakari loodi dugiyaalsalamide yadribuna garaacayan biha bisiyaabi jeeladyaalkaas annaasa dadka dulmanka garaacayan wanisaan waytan lamaad nisaadaasoo oo kaariya kaasiyaatun dhargabta waana caariyaatun daawon mumilaatun yani isjigadiyaayan maailatum il ilim ru'uusuhuna madaxyaalkoodana ilim kaasnimati lbokti hali korosya lamid almaailati yani sanamshe oo yani waaka korosana ilanaaykalasa lahay laa yadkulna magalaayan aljanata bilaantiojina magalaayaa walaa yajidna galan usu dhaafa meelaayan riicaha riixa aljana wa ina riicaha riixa aljanati jinada riicadiyana la yuujadu huwa riicga sabalalening masirati kada wakada intaasi intaas makaana socodsantikeb halku hele ay waa muslim o muslim iyo waadilka weriyey wacanhu an abi hurairata qaal abu hurayr may ka goli qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay sinfaani lama sinf sinfeenkaas oo min ahli naari ahlu naar kumide lama nooc sinfaani lama nooc sinfeenkaas oo min ahli naari ahlu naar kumide lam ara ana ana maaragnahumaa sinfeenkaasoy maaragna wili eri laakin koy doonaan walandino rasuulku sheekoya sala allahu alay wasalam mucjizu ah lamadii sinfi rasuulka tilmaamay qawmon waay hom lamada sinf sinfiyaalka lamada sinf sinfani sheega qawmon qoom waay qooma koy doonan qoomkaas oo macahu maca alqawmi qoomkaas macasho siyaadun jeeladiyalahaden sawdin yali jamiye siyaad deelka jami yani jamcu sawdin siyaad way siyaadun jeeladiyala macasho haadeen aden siyaadasooka adnaabi lbaqari loodi dubyaalshe lamide eh. jeelad oo may gabaana looda dugshe oo kale oo farafarag lay oo shabag lay iyo gaban waay wahum ashuradatu baliski waay fi caamati bilaadi dunya addunya bilaadeeda caamkooda baliska melgus balis waa baliski masalan oo ciidankii oo baliska haayen ka yani jeela saase wedadan kolka sirbi iyo nayow ul iyo nayow yani waa kay masalan mismee jeelad oo kale wedadan yadribuna garaacayan bihaa bisiyaabi jeeladyaalka saka garaacayan anaasa daska ka garaacayan wa dadka buriyaayan yani bugdhawaayana taasa weelayan hana sheekoy doonaan rasuulka sala allahu alay wasalam waan min ahli وaنisaa bilangyon kaasiyatn dargaban hooba filid wal dargaban nafin laakin caariyatn sadiyoona kagaawon mana jirsho dhinisho feedinyi dhinigoona yani asturinyi waay hay saas awradiya dhinigoona feedayn dhinigoona yani dhinigo waa kay shooba kajaraleyin karka hoosaan gaadayan hoodadaaya garbo feedayan macruuf waay mana kolka yani dhinigo hooblan fili daragaban dhinigo dargaban mismemaylimajeede kaasiyatn dargaban caariyatn gaawon yani may buahan dhar oo kafiife oo jirsoba tilmaama jirsoba laku aragaw ya gaban taas oo kale nolkafasir mumilaton il ilan mumilaton il ilan iyo naftiyoba il ilan wa usii fasiri doone wali gariibe mumilaatun yani waa kay il ilan liaktafihina mumilaad wa garboosho il ilan isgadgadiyaan garab ridaayan isgagadiyaan isgajilaayan wa mailaton il ilan ru'uusuhuna mumilaton isgagadiyaayan o is iilaayaan isjibiyaayan garfo garboosho yani yakaya jijigiyaayana aye maailaatun haddana il ilan ru'uusuhuna madaxyaalkooda nafsadiisan madashoona dhinan ilan wa altubi wal saas oo kale wareen yani waktigii hore laweeli jaray macruufo maailaatun ru'uusuhuna madaxyaalkoodana il ilan kaasnimat lbukti tilmaami rasuulka sidan ilan ying madasho maybua ge hali korosiya oo kale mide almaailati kalaayta lahaytay oo korosiya kalaayta lahay oo kale madashon godayin wa oo madaga may laweelayin yani goodii wala lageliye wala lakabuye kalku walaagi dhon inta dhininasa dhiyaayan reed mana mise tintiya sida korluntuure dhinigoo lahan leexiye wala duube mogowiinto lakuta duube dhini han laaba kalku geeli korase dhinin laabanayo oo kale wa yani laa yadkulna magalaayan aljanata jina magalaayan bilaanta silmaanta soyle jina magalaayan rasulka sala lahu alay salam walaa yajidna maan helaayan riixaha riixa aljana jina carabtiya dhon hata ma helaayan waina riixa riix aljana jalada reexdi la yuujad huwa reexgaas habalale min masilati kada wa kada shan boqol sinmilntaree habalele riwaayo kale fasraatay saas oo kale rawaa muslima muslim iya adidka wariyey macnaa kolkan wali gariib e fasraa musanif yani maailatun tod maana badan walka wahay mumilatun maailatun taasoy lamadaba fasraay mana mumilatun yani il ilayan bidaanto kale dasal walang il ilaw baraayan wal sheegi maailatun yani waa kay is il ilan iyoba isgadgadiye isi fasiraay wamacnaa kaasiyaatin kaasiyaatin macnaheedi kaasiyaatin kaawinyin min nicmat illahi tacaala ilahay nicmadiisa ku gaawinyin caariyaatun ku gaawan waay min shukrihaw yani kaasiyaatun kuu dargaban u udhe ey min nicmat illaahi ilahay nicmadiis ya yani waa kayhan dartee nicmad ilahay aya gaban laakin caariyaatun may ba ku gaawanyina min shukrihaw shukri nicmati nicmadi ilahay si oo dharkisi sugri shee kugaawanyignagdaaso fasri macnaa kaasiyaatun dhar gaban maybua min nicmat illaahi waay ilahay nicmadiis dharshee gaban laakin dharki gabanba mayle fadaay shugri maa caariyaatun kugaawanyigu ay min shugriha shugri nicma nicmadii shugriya shee kugaawanyigu mana dhar oo nicmee gabana laakin shugriya kugaawanyin daacad ilahay dharki kaguzaan fadaayim kaguzaayaan shugriya kugaawanyin wakiila may laray macnaahu macna alqawli qoolka macnaa shay maybua tasturu hiya marada asturaase bacla badaniha badinsha baclishi asturaas badinsha kaarkumidi asturaas kaasiyatun dharagabtalilayde watakshifu hiya maradi feedasa baclahu bacla lbadan badinki kaarkumidana feedas mayn feed idhaaran lijamaliha suradiya muujiaso iwa naxwihi naxwi ljamali jamaal walilmide walayanhir oo ziinada aya muujiaso watakshifu feedasa baclahu bacla lbadani badinki baclishi feedas idhaaran lijli idhaarin muujiyo darteed oo lijamaliha jamaali lmar'ati maradi ade suradiya muujiyaas yani ilaankian saaran iyo suradiya iya muujiyaas iwa nawi nawi ljamaali suradaasay wala lamid eh diinadiyan hirinto katiinadiyan hirin dhegdhegayan hirin yani jijimo iyo falaasag iyo anki jiraan walaagasa muujiyaas mana antaasa hebe gabo diinaday waako ilaanfaylain saaran waxyaalo saasa muujiyaas mana lakinse bacdi muujiyaas garboogi oo kale ilaanka may lijeeyey garabkan iskee lijeeye yani lugana saas oo kale may lijeeyey jiribka nasiyay oo kale lajeeye kalka ilaanki intaas darishakasuubiya lasuubi yoogya muujiyaas kalka mana hahodaas intaa ogdaas inta dhon fedanta intana garboogi oo kale yani garabki inta garbasaarka kubiyaas inta dhon yani walaagi fedayin boorta kasina bakirin yan muujiyaas walaagas dhonga walasalilay mana kolka may dinigo hooblan firi daragad dinigo hooblan firi on aso yani daawanta mana sugureys taktifu fedas baclaw bacla lbadan idhaaran liajli idhaarin lijamaaliha iwanacwi naawi ljamaali jamaal walilamid e wakiila mayleray yani dhagankan hadi la sheegahay wal bilaanta ka dhaga maaso macruufe wa yani saaso masalan hadi walaago yar yani dhargaadaalera kiskan yar walaan kiskan obsadahaya maahin waktigii hor wal ogahay maanaha macruuf wa si kastaba garbasaarko hafiif gaadaas kolkan yani waa kay saaso meedowsadimdiniyaon ka feediy wakiila mayleray tarba talbasu gundudaas tawba nariya gundudaas toobkaasoo ragiigan nugul yasif huwa sababka tilmaamaw lawna badaniha badan ilmarati marada badinshe mudugsa tilmaamaw kaasiyaatun dhardhabta caariyaatun qaawon elga jeede dhar khafiif e raqiiqaya gundudaas wa oo tilmaamaw badinshe yani mudugshe tilmaama wa kaasa gundudaas wa taasna yani jarta macruuf wa yani saas khafiifka daadishadii caarinimadaas agdidaay mana yani reernaareed oo dhagankaas elilay ilaanta dharkaas khafiifka aadaayaan reernaareed oo lilay maana mabinaaw kolkan xaram waa ini dar kafiifkasgaadan oo jirso laku arga wamacnaa maailatun maailatun macnaheedi may waila may lera maailatun ku il iilango may ku iilanyin yani horta maailatun gooni shilan lagbe mumilatun ku isgadgadiya waay maailatun ku il iilan waay ru'uusuhuna madaxyaalkoodi kaasnimati lbukti hali koroskeedi yalamideeyin halmaailati kalaslahayti laa yadkulna aljana saasaay kolkan yani mayl aila maylera maylin rijeede maailatun ila ma maailatun ku ilingu bilantiyo e may ku ilinyin yin can daacati illaahi tacaala ilahay daacadiisa ku ilinyin yin wa daacat ilahi min jeedan ku ilin yin wama waca maagya ku ilin yalzamu xifduhu xifdu ma maaga xifdishay waajibey honna nisaadaas waajibi wariyo xifdi leray jirko astura isxifdiya leri ku aad yani waa ka jirkin astura jirkin ajanaba ay taabanay ay aragnay leriya yani ku ilin wa ilamay leray ma ilaatun ku eleln an daacati lahi taala ku elanyin wama wa maagya kudhiil elanyin yalzamu laazimahuna yo kulaazima xifdu xifdu ma maaga xifdishay kalaazimo mumilaatun macnaahu hani onayo ililow ku baraayan walka fasli mumilaatun ku onayo ma ilaatun ku onayo ililin wa mumilaatun ku onayo is ililow saasay hadda may kafasiray mumilaatun e yucalimna baraayan bilaantiyo e naftiyo baraayan ayrahuna eyrkood iyo baraayan ficlahuna ficilkood almadmuum alaidar yoba il ilinyin ho bilaanti kalena saasa baraayan sada luweeley sa jartay yani sa ilbaxnimada ka jarte sa reer magaalnimada ka jarte saliniskaawiye walaanga la marsadey kadaayeling mana yucalimna baraayan ayrahuna eyrkood iyo baraayan ficlahuna ficilkood almadmuum alaidar iyo baraayan wakiila may leray maailatun isgedgediyaw maailatun isgedgediyaw na walfasl e yamshina socdaaya mutabaktilaatin halin kushafeersamo isgedgediya mana marku untan isrogaaya kuba dheer hakaadaaya kalku unta markun godoomaya marku untan godoomaya isgedgediyaaya yamshina socdaaya mutabaktilaatin halin kushafeersamo mumilaatin hali inku onayo ililaw liaktafihina garbiyaalsho garabkana ridaa garab ridaayan mana yani wa kay mumilaatun ay yani wa kay adala yani kubirmaas magarabka fali fali walki doob hoob hadi yani waka inan birneed on hata mumilaatun yani ku ililaw liaktaafihina garbiyaalkooda ku ililaw oo dad oo iska degano ohra asturahayo derbigna hakufujiyaw yani asxaabu rasuul sala allahu alayhi wasalam bilaantiyo saasahayan xishood badanaay xishooda lahayo gabro muslimaadka meel hakufujiyaay derbool hakufujiy jari mana haddana yani dadka migalka derbiyol kufujiya mana yani adigi naftaaba derbi iska dajiidu mana maayo hoobkal jidka tataymo maraas mana jidka dhom wal gobsadey ganyaalakategey wal isgedgediye kolkan tiyeedahaysee la diidahay mana wa mumilaatun xaaraam waaya lili wa mumilaatun yani isgedgediyayan eyan yumashina yumashid yani yumashidna shan leeyayan yamshina warogni mailaatun il ila wa yamshina socdaayan mutabaktiraatin haali inku shaafeertamaw mumilaatin haali inku oo isgedgediya liaktafihina ililaw mumilaatin mumilaatin haali inku ililaw liaktaafhina garbiyaalsho garabka gadiyaayan mana wakiila maymaylifaday darshalay asturnaato yani jalbaabshawalaasha kadhax jirto tartiibtian isku dareer lang megale hoobkooyona derbigskadajidinti kumodo gofkaas megalka saasalan baani mana wakiila mayleray maailatun yani waakay kay il ilayan maailatun ku il ilawa eyam tashidna shamleeyayam mishyat almaylai naadi o dhilada hayti yani shanladeeda oo kale shanlaysadayan wa yantashidna shanlaysadaayan almishyata hay-atu shanlaysado almaylaa maylo lang nisbey mana almaylaa maylo lang nisbey usi tilmaamay mery mishyatulmayla maylare wahiya adina sii fasra wahiya mishyatulmayla maybua mishyatulbagaaya baiyat baqiyatin bagaaya naagyaalki oo jirso ka ganacsadaayeen hay-atu shanlaysadkood yan shanlaysadaayan wa mmailatn il iln macnehed mayba yntaakay manilkafasra yamtashidna bilaanti shanlaysadayan almishyata hiatu shanlaysadaw almaylaa sisanilay tahay dilnisbe ya shanlaysadayan wahiya lmaylaa lmayla maylray mishyat lbagaya bagiyatin bagaya naago oo nayo jirso kaganacsadaayan o zinaysadaayan zinadiyo yani mugaasin unfurno saas hiyatu shanlaysadkooda ya shanlaysadayan wa mumilatn macneheedana maybua yumashidna ang shan leeyaya horta yo il ilinti hor saasahay mailatun il ilin mumilatun il ilayan bilaanto kala il ilayan il ilayan sadew yam yumashidna shan leeyaya gayrahuna bilaantiyo me keyrkood yan shan leeyaya tilka almishtata hay yumashidna shan leeyayan gayrahuna tilka almishyata heyatu shan leysadkaasan shan leeya bilaanto kalan salin shan leysadey sa weelaran mana kalkan hobla shan leeyo tinti madagi la guuri may kooyaas ru'uusuhuna madaxyaalkoodi kaasnimat lbokti hali yani korofkeedi yalmiday wa si madasho lambuuriyaayo lanshan leeyayo yani langwela hali korofsiya yalmiday e yukabirna winayaayan ee tinti ol yarayba haytay baraartiosde yukabirna winayaayan ha ru'uusti madaxyaalki tintiya winayaayan wa yucadimna winayaayan ha ru'uustiya winayaayan bilafi cimaamatin camaamad kuduubawked gooda hoose giriye baraartado kala lakabuuye wala lakadabdabe walwin lakadabdabe walaago reeb leeraayo misate lakugadaha nasimalaadala sintalak reebadaas kukuusadaas kihirdowdaas anasimale hadagi iyonayo maydadi baadidi oo kalahaa hadagi lay tan kolkan yani maybuahan walwin oo lankatar galayde madag hoosisa geliya yani bilafin yucadimna winayaya ha ru'usi bilafi cimaamatin goodka duduubawkel aw cisaabatin goodka duduubawkel aw naxwi naxwi cisaabati good walanimida tin o tintaasa kakaba jarta meelo hakugada naftiya yala ka daraayan kolka walaagidon dinidiyaayan reed waa gorbogi koros oka dinidkalasadayan reed baabunahyi hada ka kuntaasala reebay xaram way baabunahyi hada kan baabunahyi reeboyan baabay an tashabuh istibaho lisreeb bishaydaan shaydaan liskishiba walkufaari gaalo liskishibaaw e shaydaan yani baabunahyi reeboyan baabay an tashabuh shibaho liskureeb bishaydaan shaydaan liskishiba walkufaari gaalo liskishiba liskureebyan baabay ay shaydaan shibaho shaysade shaydaanki mal argaayo se latishibehe may latishibehe yani shareecad balini sheege dad galanta bidheed walanka aanto shaydaan awalka aamay oblakero kalkan galanta bidheed walka aanto tashabuhi koe eh. sida shaydaan awalan wele wele oblakero sidii ure saasa yani lakugudhoorsade a an jaabirin radi allahu taala anhu qala jaabir may ka golay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may ka golay laa taakulu aanteen bishimaali bedanka aanteen may weli faina shaydaanaye yakul wa shaydan ame bishimaali shimaali shaydan wayashrabu shaydaanu dhame bishimaali shimaali shaydan wa rawa muslim o muslim yaade uriyey kolkan hooba onayo bidi walaka amo walaka dhamo maynagaas tashabu shaydan tashabu shaydan gaalada kijigoon wal reebi reed mana rawa muslim o muslim yaade uriyo an ibni cumar radialahu taala anhum ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qala rasuulka may kagolay laa yakulana axadukum axadkin ayaanay bishimaali shimaali lahaas axadka bidifis ay kaangnay walaa yashrabana axadukum axadkin ay dhangnay biha bishimaali ay ka dhangnay maywali rasulka iclo may wele wala lan diidahay jadwalka ama ama lan diidahay fa ina shaydana shaydan yayakuluha shaydan ama bishimaali shimaali shaydan shaydan bidikisa ka amay wayashrabuha shaydan dhame biha bishimaali lay ka dhame tashabuhgaasa la diiday kolkan xaram wa xawa muslim muslim iya xadiiskana weriyey hay wa nabi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may gorayn alyahuuda yahuud wanasaara wa ina nasaara nasaar laa yasbiquna marijiyaysadaya ilaan magaladaayan tinti oo irad fakalifuu khilaafahum alyahuuda nasara yahudi nasaar khilaafawa ana rasuul lahi sala lahu alay slam qaala rasul may gole ina alyahuuda yahuud jinsigan yahuudleraw wanasaara wa ina nasaara jinsigan nasaareraw oo gaalade laa yasbikuuna marijiyaysadayaan yani wa kay saaso marijiyaysadaamenajeed gersho tinto yani ilaan ma mariyaayan gersho oo cadaanka irade ilaan ma geliyaayan fakhalifu khilaafahum alyahuuda wanasaara tashbih yala diiday o lishibahotinti sidi ila iskuaata yala diiday khilaafa rasuulka rinsiyasida ilaan galada maanaasim ilaan oo gaduude waay mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq almuraadu usuba fasra muraadka khilaabu shacri laxyati tasbiun yani marki hada lilay laa yasbiuna fakhalifum khilaafa sibkaysida rinjiglililay rinjig maylin lijee almuraadu lijeeda khilaabu shacri lixyati gerkitinti silaamo shay waay wara'si wakilaabu shacri raasi malag tintis liilaam waay bisufratin ilaan burun yani laka ilaam waay o xumratin ilaan gaduud laka ilaam waay waama sawaadu ilaan midow ama daawo midow famanhiyun canhu ani sawaadi sawaad kasoy kila reebi waay kamasadi sanadkuro sudon fi lbaabi baabku sudon bacdahu bacd lbaabi baabkan bacdi shahaadi insha allahu tacaala ilahi hadi doono almuraadu lijeedad khilaabu shacri laxyati garki walra'si madagi tintis ilaamawsha bisufratin ilaan waburun laka ilaam aw xumratin ilaan gadudun laka ilaam waama sawaadu ilaan midow idaaw midow walero daawo ma jirto midow lay wa daaw midow waama sawaadu yani wa kay ilaan midow amisme daawo midow famanhiyun kali reebi waay canhu ani sawaadi oo madag yani wa kay daaw lagalado limidowa inti horto midowey tor lansi midoowaye eh. dhalinyarta marmar yeelan oo weelan bal kuyaa dhalinyarta nafsiyo weelan sheega isguulayt weelan sheega kolka yani saasu masalan tinti orta midoway ti haddana midowla sii geliye maalinta ciido ciido say oo kala dhawadan marna waa sii daranto mana ay ma jarto las madala taas oo kale masala kolkan yani resa kolkan sawaadkasoy oo midowka hortaba midoway walaa fiidfiida tintilagta mana tintis eedan midowtiya laleylaro lafade mana kolka qurca la weydiye qurca ayaa la weydiye sida ilahay kin khalqi bes walka darta mana gol waa ma siwaado laakin ilaankaas ha shareecad ba kafasaadi ilaankaas marsada kod laakin tinti horta midoway ti haddana midowka sii dar ama iyo horta yani cadaan hayta ira lahaysadin ilaan mido daa midow geli lama bir hoob langhaan cadaanti hoosa kubatoy taasa la diiday mana wama sawaadu midow famanhiyun canhu can sawaadi sawaadkaasoy kila reebi mana kama sidii sanadkuru naxnu unhusudon sawaadkaasoy sadalan reebi kadalika sinti manaa may jarte to naftiya oo fiid daawuba jartiyen saas oo kale fiidak wala sinti naftiya sintin oo midoowe ilaanta oo kale mamar weladaas oro silwed imeelose o kale haddana sintiya wala geliye inti kolku may nagadaas yani fida weedhadaas fida weedhadaas masan walaas oo kalen mal ogol wali midoway midowantiyoda kabaakahaadin wali adna gaduud halgeliyoy famanhiyun canhu kama sanadkuru sidoo sodon fi lbaabi baabka sodon baab kasto bacdo bacd albaabi baabkan bacdi shihaad insha allahu taala idhaaji doono baabu nahyi rajuli waxyaalihi dhaganki gaalada ka dhagamaayan oo dhan daawud wala ay suubsadaayan kuli yalahanin gudbiy onilinin sheene mana ganacsiga tukaameba kubuhan reed waa koog faruunyo la gaduudiside wal gaduud lamarsade ido naftiyo waakay kay walal maryaliley ido katadaaya waxyaalo fara badan iyo jiran oo manhiyaad eebla reebay dadka isticmaalayan mano baabu nahyi rajuli rajul reebo sheeyen baabay walmar'ati waa ko ilaankina kambu baabu nahyi rajuli rajul reebo shay walmar'ati bilaamay kureebo keediyan baabay can khilaabi shacrihima shacri rajuli walmar'ati rajulka ibilaamayt intiyo ilaamaw koodana reeb may ka ilaamayan bisawaadin walmidowa baabu nahyi rajuli walmar'ati rajul iyo mar'a reebowkoodi ambaabay an khilaabi shacrima shacri rajuli walmara mar'idi iyo rajulki tintiyo ilaamowkooda la reeb bisawaadinka ilaamoyan tinto ortaba midowaytay midowan kadare haatiya iyo gad adaytayhi midoway wali haatoob lamad wal reebilay mana an jaabirin radi allahu taala canhu qaala jaabir may kagoolay utiya biabi guxaafat abi guxaafiyaladakoy waalidi abi bakrin isidiq radi allahu taala canhu abubakar sidiq yani waa kay awshay hay yawma fatxi makata maka furdeen maalinti iyalalakoy oday waayaley waraasomadi shay walacyatu galshayn haal kasakaamati yani dakasakaamo lamiday kasama kasakaamati sido sakaamo leeraw lamiday bayaalan min bayaalin cadaan tayshe oo cadaan ito maana faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may ka gooley gayiruu dooriya hada tintintan ee dooriya wajtanibu kufogaada asawaada kan midow kufogaada ser yani saaso tintacdaanka bakta ela diida utiya rasul utiya biabi biabi guxaafata yani abi guxaafiya lalakoy walidi abi bakrin sidiq abu bakr sidiq yani welidkaynahaay abu bin abi guxaafu ah awshe abi guxaafe elisheni oo wa gaari hordhaan gaali haaya maalintaasa islaami oo fatumakiyal islaami idhabu fa antum udulagaaw muslim udulagaaya kajari dadki baha isku baha walka inti siidaay walmalsin rasuulka ere marka gobsadi kuli shorada islaama kajari odaygaas waaelka yawma fatxi makata maka furudeel maalintiya lisheeni marka lisheena sifidiisa hayt warasu rasu abi guxaaf abi guxaafa madishay walicyatu licyatu abi guxaaf abi luxaafo abi guxaafo yani gersayn haal kasakaamati fiid lamiday mana alsakaamada mayli sheegay nabton oo atyab zuhri fidis cadaan ew watamari miraashayn cadaan ew shubiha bihi bibayaali shay iridi cadaantelakashibay kolay kalkun wal fiidiyo hadi yani adang badilian bahan wila kaweydiyan walfididi adang kastakama masalam yani wa ki masalam dayro marki yani koblo nagnamay leray barajisa leray barajis gare ay yani kalku fidis adang miya kaas lay hoy mushkul takamadaas may kala lisha kobon wal sheege kobonka lakin fidis hadi maxasusin fi lakin mirashi horta adang mana sadoos may ku tilmaamay nabton abyad zuhri wasamariya lay mana fijisna cadaango midaashayna cadaango lay mana kalkun reed yani magaga ragaas culmada soomaalida wal fasire wala la fasire lili kalkun cadaango laaan layla fiiriyay reed geedko layla kababade mana kan u layla reed yani reed taasu kalkun ka sakaamati kolay munshidki tilmaamo lukuyaal meelo la fiiriya ha yani waa kay sakaama meelo sayla la fiiriya haya mayle kalkun ka sakaamati fiidbur oo kalen culamada laan walera lakin fiidbur may cadaan miya gaduud miya gaduud ha oo fiirini fiid yani gaduudan kalku saas yani yawma fawarasuhu walexyatuna halkas akamati barajis oo kalamiday barajiskan doyma kas akamati barajis lamiday bayaalan min bayaalin cadaanteshe faqaala rasuul lahi sal ad may buaha fiidoo cadaan gershe imadishaydooma fiidas lamiday faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may kagoolay hayiruu dooriya hada kan dooriya barajiska dasirshimkasa hayiruu dooriya hada kan dooriya wajtanibu waan kafogaada asawada ilaan midoowagana kufogaada ari mana eradan hal bedeloy laakin wal midownan kabedelen er rasulka sala allahu alay wasalam kolkan walaalaas midow oo oh, ilaanla ilaan midowlay haadiya daa midowlay haada wal oo oh, dhan iradaas bageliya taasa nahyinji aroordiida lili rawa muslim oh, muslim iya wadi kuriye baabunahay adakan baabunahay reebo yan baabey annaasu may leray musalidun lima munica o munihaw bini aadamka walilku reeb laybka darsanyi hadda kulli taganka la reebahay walka macruuf walka darsanyi mana baabu nahyi hada kan baabu nahyi reebo yan baabay can ilkazaci jeeg hirisi reeb yan baabay waay wahuwa kazacmay bua xalku bacli ra'si madag bacli shay lihiiro duna baclin bacli kalkudunge wa ibaaxati xalgihi baabu ibaaxati xalgi xalgi ras madag hirow binaananteed yan baabay kuli rasi lidhiraw binisbati lirajuli miglati linisbe duna almarati bilaamay kudunge baabu nahyi reebo yan can ilkazaci madag bacli shay la reeb baabay an lgazac deeg hirishe la reeb yanbaabay wahuwa gazac suba tilmaama wahuwa gazac maylare xalgo bacli rasi madag baclishay lihir yani waa kay duna baclin bacli kalkudunge madag niska oo kale lihiire matala niskan oo reetun e ya lihiire hortungna tinga kiyaada matala tashbihun lilkufaari gaalada ya dhagankaas kishi bahaayan waxyaalahaas ala fiiriye ihin walaalasa yoo bahashar ahaayo damiilo keliyey yoo la fiiriye kolkan lanki walaagyahay dhagan kuweydiye mana tashbihin lilkufaari hodayde watashabuhi lkufaari hamuudani mana baabnahyi an tashabuhin bishaydaan walkufaara leray mana kalku madagaas oo dhiniwana ling hiraw ama misnay bua aha yani geeskin wal hire geeskin wal hire inta kalku dheerto lang weele haday erag madag bana kugoye lankisaas weel horta dhalinyaradu jar yani macruf wa kalku madag tinto hadhow tintinti wal gaabiye horta inta wal hire intan wal hire intan wal hagagaabiye gagaabanta laakin walaawiy oo dhadheertal kutabe lama bir hoob langhana dareerasa tanwiinta utan yaryarka mana oodo dheer hakaasreed mana tan yeede la diidahay mana hal madab dhan kulishay shay hiir ama kulishay shay si mis kuli shay hiir bes ma dhinigoo la hiiray dhinigoona yani sarsardigi baadidyan macruuf walkasayon sartardiga lawele yani madaga dato dhan wal hiiray inta walaago wiin la kareebe saas oo kal misme inta walaago la kareebe inta kal wal hiire han reed wasabsho lay kaheeye sidii o lay haadeen mana walaalasban wal diiday rasuulka sala allahu alayh wasalam cunugo usuganin wade madishay taas oo kale ay argi usudhon hanido hadi kale halku tabay haninsoodo arko baabu nahyi yani kay taas waay wa ibaaxati xalqihi baabu ibaaxati xalqihi xalqi ra'si madagii hiirow shay binaananteedian baabay kuli kuli ra'si mada kuli shay lihiirow ay hiiride binisbati lirajuli migl hadi lanusbay miglka mayb wa madishay kuli shay hiirid binawto duna almar'ati bilaamay kaduna bilaamay mahiirid asolilay mana gaar ahaan welib hoobarta gabto ah, hoobarta gabantid bas mahiri korta aram an ina bawaha an ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala ibna cumar bay ka koray nahaa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay reebi an ilgasaci jeegilisha ya reebi madad bacdigoona liid bacdigoona lakutab rasuulka reebi wa muttafaqun aleyh hadiskana muslimi bukaariya weriye wacanhu an ibni cumar gaala ibna cumar bay ka koray nahaa rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sha sabiyan sabigo yaragi sabigaasoo gad xuli galihiiday walba hore balan suubijan wuxuu uri bacdu shacri raasi raasi sabi sabiga madishay madagaas tintis baclo kumid alahiri waturika bacdu bacdu shacri tinti baclishan lkutabi saaragi saada yani baadid marmara waa lakuyaab fanaha nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sha reebi hum annaasa dadkiya kureebi can dalika alficli ficilkaasa kureebi seri waqala nabiyu sala lahu alay salam ilahi rasul shame gole ahlibu hira huwa rasa hira kulaw kula ras aw itruku kutaba huwa rasa kulaw kula rasiyan mana madab dong hira isku taba sudomatintasku hal tuuro isku taba subo mana kuli shay hoo la tuuro la hagaajiyo tinta sadiya ka socoto inti hoos kadhiido bara garabka kadhiido dhimale mana laakin may la diide qaarkoo la gooyo qaarkoona lakuta taasa la diida raa rasuullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sinay baragay sabiyan onagoyaryaragigadaxoliga bacdi shari raasi raasi sabi sabigaas madishay madagaas intis intaas bacdishana la yiri wadurika bacdu bacdu shacri shacrigi bacdishana lakutabay fanaha nabiy nabo reebi sala allahu alayhi wasalam hum anaasa dadka kureebi can dalika alficli ficilkaas laadiyo ka sameeyaya kureebi rasuulka welangel waqala nabiyna umay kagolay ahligo hirahu ara'sa shacra ra'si madog tintis hira kulaw kula shacri tinti kuli sha hira aw itruku kutawa huwa shacra tinti kutawa kulaw kula shacri tinti kuli sha kutawa abu daawud iya rawaa weliyey yani bisnaadin sanad iya kuri sanadkaas oo saxiin cala shardi lbukhariyi wa muslim bukhaari yone muslim shardisha korshaal yani rijaal buaari muslim oo kale abu daud nakuriye wa waan cabdلlahi bn jacfarin radi alahu taala anhum an nabiya sala lahu alayhi wasalam amhala nabiy nabag sugi oo madagi don lahidaw daliisha sun amhala nabiy nabag sugi ala jacfarin jacfar heljen sugi radi alahu taala anhu anhu an jacfar algralhada halaasan sidberian sugi awlaadi o ogoontahayen jacfar aabsho dhimiday ogoontahayen aabsho shahiidi awlaadiyo haaye rasulka edersho edersho rasulka edersho ahaaye sugi sidberi sugi uma ata nabiy nabagan seeday hum ala jacfar yan seedi ahay ala jacfar awlaadi iyona idiyaseedi faqala nabiyuna umay kagolay laa tabku ngoyten calaa akii walaalkay bacda alyawmi maalintan bacdiseen ngoyten walaalkay meelfaylaseeday jiniga jare hatu kubacdin ngoyten shahiidin waa ilahay dartisa shahiiday aljanaaxeyn ba lere yani lamadii garbood isluka gooy ilahay yani waa kay masalan garba jinaaban kabadalele fama qaala nabiyu daljanaaxeyn alera lamadi garb saaxiibso fama qaala may kagolay rasuulka sala allahu alay wasalam udcuu lii an inkuwera bani akii walaalkay awlaadisinka wera ederkay ariki dhalaay awlaadisinka wera rasulka edersha sala lahu alay salam yani jacfar bin abi alib waa rasulka edersha dhalay cali bin abi alib walalshay fajiia bina ay hadalahay xadiska lanka wuriyay firif an cabdلlahi bn jacfarin mahayni alu jacfar ka kumideyin unug yarahay waktigaas hadiska adi nin weriyahay fajiia bina unilinilakoy sin yar yarahay nimay tilmaamahay kaana una oo lamid e afrukon yaala lamid e mana shimbir awlaadis una lamid ana e, sin yar yarna yalana sheen faqala nabiyuna umay kagolay ducu li an inkuwira alxalaga hiro badneegi inkuwira faamara nabiyuna wagamarihu alxalaga ki hiray facalaga alxalagu hiri ruusana shacra ruusina magacyaalkana sintood ya hiri wa hawa abu daud iya weri bisnaadin ori sanadkaas oo saxiix cala shard lbukhari wa muslim wa yani an cabdllahi bn jacfari radi allahu taala anhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam amhala nabiy sugi ala jacfarin ahla jacfarin jacfar helshayen sugi radi allahu taala canhu alkra lahada jacfar talaatan sadberin sugi marki gerigis koytiye idbirin sugi waay jacfar iyo iyonayo e may haayeen cabdullahi bin rawaxa iyo zayd binu xarisa sadidas ya haayeen rasuulka sala lahu alay slam aswado diri ciidan meel ndiri yahay yani markaasa mera sadidinga magaasho dhow e jacfar iyo cabdiraxman cabdullaahi bin rawaxa shaaciru nabiyo zayd binu xarisata mawla nabiy saamo awshay sadidasa mada haayeen yani hadii in kutila jacfarun falamiru yani waa kay masalan bazayd fa zayd bnu xarisa horta zayd bin xarisa amir hadi la dilo jacfar amir nagleen hadi jacfar la diron cabdulahi bin rawax cabdulahi bin rawax hadi la dilo musliminta lankadaay dooradaan mana sidiya nagati gazwat musa ciidan badana musliminta yani la diri sadidas amira lang weli meela sham meel e xuduudiya meelaseeden niman rumi rumiyin iyo nayo carabo iska darsantay rumiyinta dawda lafanhaayeen ye weerara ka gaadeen yo dadko dad yar lay haayeen ye kumaan kun lama boqol i dhor ama sad boqol i dhor ciidan e eh, sad boqol kun ciidan iyo eh, muslimiinti kolkun akiji haysadeen muslimiinta reed wal dhamaaysa didi amir sidyalka dili jacfarna milaka jari jacfar maki ona saaxib shay odseeda diri yani usiib alanki gobadi alanki sisan haay darabka midgeedan haay galantiya gooy galanti midgeed galanti midgeed hoob la gooy sidiya dhaawan asa tambideeda ka gobadi hadan sidiyan dagaalamo nagdi alankina bidaka haay dadka kale muslimiinta na dagaalamaaya haddana galanti bideeda gooy lamadi galnyaad galnyaal la gooyay sidi ay iyo haddan yani garboon garab lamada garbasadan ka gobadi maana kusoo sadan haayo lanka gooy lamdata lakagooy maana saxaabi jaliil melaka shahidi mana na cajiib leha jacfar baljanaaxen wa a yani waa kay saaso kalkun reed usugiyu reed awlaaditis oo ogoon e ya rasuulka diyo seedaay amala ana nabiya sala allahu alayhi wasalam amala anabiyu nabag yani waa kay insugi ala jacfarin radia allahu taala anhu talaatan sadberiya insugi waa ehelki uma ata nabiy nabo seeday hum ala jacfar yan seed faqaala nabiy nabo may kagoole laa tabko laa tabko ngoyteen calaa aki walaalka in ngoyteen walaalka manaha fi lislaamin walaalankai fi nasabin walalbankahay egershay ba dhali bacd alyaوmi maalintantan bacdi shayningoytanga uma qaala nabiy naumay kagolay udcu inkuwera lian inkuwera ulaadi ogoonti ulaadi ogoonti walang macriisay bani akhi walalkay ulaadis inkuwera faji'a bina uniniliniko yalay cabdullahi bnu jacfar oo markise macaalimnagaday winadiye hati sheekoyahay markis yara hati sheekoyahay faji'a bina uninililikoy kaanana una oo kaana una oo lamide afrukun boojalyaalo lamide afruk jamcu farkin farin lijamii afrlaa wahuwa walad da shimbirka nogshay gojelyaalo lamid eh. faqaala nabiyna may kagolay sala lahu alayhi wasalam awlaadi oo kalkun aawshano dhimide wange ya madagin hiiray rasul udco weera li aninka weera alxalaaqa hirow badana ka hirowka beesa ka daadahy aninka werer faamara nabiyna aw amri sala lahu alayh wasalam alxalaaqa hirow badaneegi lanka weri amri awlaadin hiiray mana facalaka alxalaaqu hirow badaneegi hir hiray ru'uusana shacra ru'uusina madaxyaalkana tintood iyo hiri a rawa mayuriy xadidka abu daawud bisnaadin awli sanadkaas oo saxiin sanadka ala shardi bukaari wa muslim bukaari shar muslim shardiso korshan had can caliyin radi allahu tacaala canhu qaala calamay ka goolay naa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay reebi an taxliqa almar'atu bilaama ini hiirto ra'saha ra'sa almar'ati mar'adiyeede madisha hiirtiya reebi hay an taxliqa hiirta wal reebiya bilaama hiirdasolilay diinadiy usada garka oo migalka hay hiirnaylingar oka bilaantiyan madisha tintiya diinin ata mi rasuulilahi mana naha rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shamereebe an tacliga almaratu bilama ini hirto ra'saha shacra ra'siha madashatintiya hirta reebi wa rawa nasaa-iy imam imam nasaa-iy wacdeedkana wuriye baabu taxriimi wasli shacri tinta hariiriyawkeeda xaaraanimadeedian baabey tinka lala hariiriyaw yani wa kay walwashri bab baabu taxriimi lwasmh washmi warow xaaraanimadeedian baabey walwashri yani wa kay walwashmi durdurawa i walwashri gorow wahwa washrag mayb wa tacdid lasnaani ilkologorwaay baabu taxriimi wasli shacri tin laririyaushe bishacrin aakara tin kala laririya aragnimadeedi anbaabey tinta lanka tinta bilaameyta tintakaf tinkalka sii daraasa aragnimadi walwashmi baabu taxriimi lwashmi durdura waxa aragnimadi sii anbaabey washmagan sini infasiri doone jidka la durduray madida la mariyay yani calaamo barmido i wala raadiyey tan yeede aragnimadi walwashri baabu taxriimi lwashri gorow xaarangnimadeed yan baabay yani ilko dhatiyo gorow ilko gibirti yani wa kay gibra silikaase fani walaasa weydiyaas kalkan yani ilkoogi lamdatiyo gorgoraas mana mid midoobin hadi wal dareeme marki lagor ilko yani saas oo kale wa wal gore ilkoogiya lagore fani lagu weydiye mana ilkool shaldiye surudi walaasa weydiye xaarang wa wa huwa gusuba suba fasreymaybua tacdid lasnaani ilkoogi yani gorowsha wa qaala lahu tacaala ilahay may kagolay subxaana wataala in yadcuuna ma yadcuuna macaabudaayan min dunihi dun ilahi ilahay keyrsi macaabudaayan ilaa inaasan bilaanglay aabudaayan asnaamti oo aabudaayan maga bilaameda wililan yodong manata walcuza walat yalilimana maga bilaameda yodong bilaanglay aabudaayan kalku way yadcuuna ma yadcuuna macaabudaayan ilaa shaydaanan lay aabudaayan shaydaankaas oo maridan mad adag lacana allahu ilahay lacnaday hu shaydaanka lacnad waqaala allahu ilahay kagoli waqaala huwa aydaanki mer marki ilahay lacnida tiridi mer laatakidana anina samaysada min cibaadika ilaahu adoomanka hesho nasiiban jamaaca mafruudan lagooyay lagadari ya samaysaday mana anina kooxa waagada oo jamaacada oo xisbu shaydaan eh. ya samaysaday mana wala udilana dhumiyay oo dhumiyay hum yani adoomankaasa dhumiye wala umaniyana yada diilgeliyay wala aamurana faray oo faray walaan weela yere fala yubatikuna gooyan oo gooyan aadaan alancaami nicmuliya nicmulaytas dhigyaalshoo gooya wala aamurana faray oo faray hum ahay cibaadaka odoomankiya faray fala yugayiruna dooriyan oo dooriyankeed halgalaahi ilahay abuurisis bedelaayankeed mana ilahay abuurisis ya bedelaayaan sar mana yani shaydaan saa tagdhaar kalkun walba saas weelow oo dhan a kalkun reed cisbo shaydaan agdhaar qaala lahu tacaala ilahay may ka gooley iyadcuna ma koley aayad tafsir qur-aanka soo silimseede took dak film qala lahu taala ilahay may kagoolay in yadcuuna ma yadcuuna ma abudayan min duni duni lah ilahay keyrsi ma abudayan ila inasan bilan la abudayan wain yadcuuna ma yadcuuna ma abudayan ila shaydaana la abud inta nafi oo kale ma yacbuduna hay ila shaydaanan la abudayan shaydaan kaso maridan mad adag lacna allahu ilahay lacnadayhu shaydaan kas lacnad ilahay naxariisi su fogaayo mana waqaala huwa shaydaan may kagoolay marki lacnada ah kadiiday janadi lakuburi mereg la takidana ana ana samaysday oo samaysday min cibaadika ilah adoomanka hesho nasiiban nasiibiya samaysday mafruudan lagadaray jamaaci samaysday liani fisaadiya wala ulilana dhumiyay oo dhumiye hum cibaad adoomankaasa dhumiye wala umaniyana yada diilgeliyay oo yada diilgeliyay meel meelfaylaseda doontan ha waa walbama dhibaato yare yada diilgeliye wa wala aamurana faray oo faray hum naaskiya fare yani waa kay fala yubatikuna gooyan oo gooyan geed aadaan alancaami necmooleyta degoshe gooyaya ay yani yashubuna dambalaayan ama gooyayan walaa amurana faray oo faray yani wakay necmooleyta degdiya lagooyas yani waktigii hore jaahiliinta gaalada may samey jire heera dhegdi ku gooyaan neefkan kan e dhigdalaku sarebe sabta ku bacda mal rordaw mal taabadaw asnaamta yani lan lan hadiyaye liley mana beswa kol saasay samey jiran kolka shaydan an gulxi waay intaas ba walaa amurana faray oo faray hum annaasa dadka fare fala yuayiruna gacanushaasd tinkan ting laka daraw jirkin oo la durduraayo bar lagweydiya ilkatan lagoraa dooriyogila mana walaa amurana walahasa ayd hangaadaa sheektaasure baab shay walwaafaga ayd aydaa salkood walaa amurana faray farayhum anaasa fare falaa yuayiruna dooriyan oo dooriyan kalgalaha ilahi aburisisa dooriyaan le abuurisi dhan la bedele mana an asma yani wa kay taas abuuris midooan hoobesa midooan yani gaduud soog bakaaro yaalilman an asma radi allahu tacaala canhu ana imra'atan bilaamay yasalat hiya imraamay suaaliy anabiya suaali sala allahu alayhi wasalam faqaalat imraadi meertay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ina bnati gibirtey ataabad ma asiibtay ha ibnad ara alxasbatu rabow rabow ya asiibtay waay fatamaraqa shacruha tintiya washal sabtay hoobt yani waa kay biibtay tintiya yani waa kay biibtay waini ana zawajtuha harti ka dari hawan yani waa kay hartigin sun yani gibiroonayo saase gorox leho dino leho baraare fale sawelew tingmana male afa asilu hariri kore fihi fi shacri tintintiya tinkalka haririyey faqala nabiyu sala allahu alayhi wasalam la rasulkame goray lacna allahu ala lacnod alwasilata tan haririyaas iwalmawsulata tan harir dalabaas walmawsulata wasila tan haririyaas wa iwalmawsulata tan lang haririyaw mutafaqun aleyh mafcuul wa mutafaqun aleyh wafi riwaayatin walwasilata tan haririyaas wlmustawsilata tan hariir dalabaas sin ita dalab ya faaidoyan aaliban marmar oo zaaide nagdaan jirta asma radi lahu taala anha ana imraatan bilamayto salatiya imraa mayso alay annabiya warsati sala lahu alay salam faqaalat ilmarato maradi meerka ya rasuul allah ilahi rasuulkiisio ina ibnati ariitay ya saabad ma asiibtay ha ibnada ariitay ma asiibtay alxasbatu rabow ya asiibtiyo cudur mada galatinta biy biyawa hada basrun baxtiin waayo baxtiin fin yar yar yakruju biljasadi jiska jirka kabahaw marku hoob oo jirka kale hakabahakin caadiy laakin hoob madag hakabahankidong hoobadaas rabowa asaaba ma siibtay ha ibnati gabartay alxasbatu rabow yaa siibti tinte rabow ku gali tinti saasa kaboogti fatamaraqa may bashaltabay buubay shacruha shacru dinti bintay tinti oo madaykayaaliya buubti tinti hoobatiyo wa ini anina zawajtu zawjayay ha binti gabartay hartaka dari oroosan jeeyona fadahay afasilu hariiriyay fihi fi shacri inti tinkalkanuday ana baraaran weela tinta laririye faqaala nabiy sala allahu alayh wasalam ilah rasulsime golay lacna allahu aliya lacnadi alwasilata ti haririyaasi mis lacna allahu ala lacnad alwasilata ti tintiya tinkalka haririyaasi iwa almawsulata ti lang haririyaayba ala lacnada sa rasul mutafaqun aleyh wa fi riwaayatin alwasilata ti tintiya tinkalka haririyaasi iwa almustawsilata ti harir in hariri tinta inkunut eraasi ala lacnadi a qawluha qawl lmar'ati bilamaytan koolshe oo iraasay masala maradan tange fatamaraka kagoli huwa biraya lafi wamacnaahu macnaa tamaraka tamaraka macnaheed may bua intasara shacru intasara shacru tintiya ku fardhoontay dadidi wasakada shacru tintiya dadidi la intasara shacru tintiya fafar fafardhoontay dadidi intashara faabti intasara intasara dadidi wasakada huwa shacriga dadidi isku macno la intasara waa kay shacru tintiya dadidi watagaba shacru tintahairiyo walwasilatu wasilnay bu alati tiyu tasilu hiya lati lahaririyaas o shacraha tintiye bishacrin aakara tinka lahaririyaas o shacra ayriha ersha tintiye bishacrin aakara tinkalka haririyaas wasila taasa ladhago walmawsulatu namay bu alatidiyu yusalu shacruha shacru lati latida tintiye lang haririyaay walmustawsilatu mustawsilan may bu ah alati ti waay tas'alu hiya latida suaalas man suaalas yafcalu huwa manka falaw dalika alwasla hariiriyowkaas lahaya kafalawso alas boytintang hariri tan aras talabaas yeena taasu mana waan caiشhata radi allahu tacaala canha aisha mayl kuriyay naxwaho naxwo xadiisi yani naxwaho naxwo xadiisi asma asma xadiisi oo kale yal kuriy mutafaq caleyh usul mutafaq lay a waan xumaydin xumayd bin cabdiraحman mayl kuriyay anahu ana xumayd xumaydkaas ya dheegi mucaawiyata radi allahu taala canhu yakdheegi mucaawiyata abi sufyaan caama sanadkii xaja huwa mucaawiya xajiyay cala lmimbari mimbarka korshay haalka sugun yo dheegi watanaawala huwa mucaawiya may haqaaday habobday kusatan ontoobto toobto oo min shacrin tin ay habobdi waay alkusta majmuucatun minhu min ashacri alkhaslatu dhiibtowmana kusatan e idcatan gabal oo min shacrin tin eh tinto kuusun gabal e iya habobday galanti sidan goodi mimbarkeeda sugan kaanat ilkusatu kusada haatay hordhaan fi yadi xarasiyin lanka waarday eh yani yadis kusugnaati lanko ciidan waarday e eh, galantisasuganka jarta kugaadi maylakooy kalku mimbarki ala fadheedi mimbarki madin masjid lmadin yahala kori faqaala mucaawiyatu may kagooley ya ahla lmadina madina helkiisi o ayna culamaaukum mari culmadin aawe may walaanlan reeb ay culmadin aawe samictu dheegi annabiya dheegi sala allahu alayhi wasalam yanhaahuwa rasuulka reebo can mili haadi tan oo kale reeba deegi walaal huwa rasuulka niyagolo kagoolaw inama halakat banu israaila reer banu israa'iiliya hilaagsameen xiina waktigiiasame hilaagsameen itakada haadihi shacradan tan e tintan tan e samaysaden nisaa milaantiyo sa rasuulku dega e culmadii madina maysan daaray walaan reebo aysheen tanay muttafaqun caleyh hadiskana muttafaq wacan xumeyd bin cabdiraxman anahu ana xumeyd xumeyd iya samia dhegi mucaawiyata dhegi radi allahu taala canhu caama xaja caama sanadkii xaja huwa mucaawiya xajiyay mucaawiya sanadkii xajiyay mucaawiya mayba amir ahaaye may markaasay oo muslimiinta dhonka hukumaaye shaamar hoogi shaamar hoogi muslimiinta dhong meelaka hukumaayo ortu iskhaliifka ahayo kalkun ha xaji xaji hooba bahi kalkun maki koy xaji ha dhamaystadi haddana masjid lmadina iyo haddana ziyaaran koy soo rogo kalkun dadka walaan aragi wayoga qaadi dadka wacdiyahageed ahlulmadina mesanka dhishay mana anahu ana xamed samic mucaawiyata radi allahu taala anhu deegi caama ximisanadki xaja huwa mucaawiya xaji cala lmimbari mimbar korshay kasugni mimbar rasuul sala lahu alay salam la rasulsha mimbar shay korshay kasugni watanaawala huwa mucaawiya qaadi busatan qidcatan gabolko min shacrin ting eh ey majmucatan min minhu min ashacri wahiy alkhaslatu iibto iibto ay qidcatan l qidcatan i khaslatan ismacn watanaawalaha qaaday busatan tinto hirmud hirmudo ting eh qaadi oo min shacrin ting eh intaasi haqaadi ar kaanat hiya kusad yeede tinkuusuna oo tin nago waan madad galadahayo bilaanta tinta bas bas bas kaanad hiya kusad ahaatay fi yadi xarasiyin lankawaarday e galantis kusugnaatay xarasi may wa wahuwa man yakunu min xuraasi lamiir amiir dadka waardiyayan oo kale fa huwa ka sharaiyi boolis oo kale yalmidiya kaasu kalku langmeelo waardiyaayo saasa boolis derijar oo kale sharabiga mana carabi ahaan unma sooma wal fasireel boolis lan kasay sharabi carabi lan kasaa kalkun taas oo kale meelo ka jarto lankaas waardiyay kaas yaa ku gaali faqaala mucaawiyatu may kagolay ya ahla lmadina madini ehelkiisiyo ayna culamaakum away culmadi samitu deegi nabiya deegi sala lahu alayh wasalam yanaawo naba reebo an mili haadi san oo kale reebo dadka tusiya sintan oo kale rasuulka reebo ya rasuulka kudheegi wayaqul nabiy na umay kagolay sala lahu alayh wasalam inama inkalmaana halakat banu israaila reer banu israail helaagsameen xiina waktigi helaagsameen itakada weeldhalen haadihi tintan tan nisa nisa banu israail reer banu israail belanti marki tintan waa weeldhalenga ah, ilaasame rasuulka dheegay ee dadi homay walaan reebo aysan alay reer madina culmadi la mutafaqun aleyh waan ibni cumar ilan culmada heda ku saaran wal al wali aragan magaaladi meeloolka dhagama aragan ini sheegan dadka sheegan masalan oo masaajidki dadka sheegan waa duma markan sheegay maaa waan ibni cumar radi allahu taala canhuma cabdullahi bn cumar mayl kuri ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam lacanahu warasuulka lacnadi alwasilata ti harir yaasi lacnadi walmustawsilata ti harir dalabaasi lacnadi walwashimata ti durduraasi lacnadi walmustawshimata ti durdur dalabaasi lacnadi ana yani ana rasuul lahi sala lahu alay salam lanahu rasulka may lacnaday alwasilata ti tintiya tinkalka hariiraasi i walmustawsilata ti harir dalabaasay tintintin inkunud eraasi walwaashimata ti durduraasi rasuulka lacnadi jirsiya durduraas mila markaasa wala giriyaas si fasiro doone waashima ti durduraas i walmustawshimata durdur dalabaasi wa min alwashmi wahuwa an yugraza fi jinsi jasad linsaan wa insaanka jirsi may lakatilaale ibratan irbad irbada lakatilaale irbada shogshoglaskiye wal hadhiijiy dhiigi markeed ah uma yuxshaa wal ube dalika binabli madida lakuube red o bilawnin aakhar ama mudug kale lakube mana kaasu jirkin unta la marmariye mise yani wijiga oo kale badana un badanyin bilaanta sameeye kolka yani gaduud wijigan oo gaduudkan e fartan midowkan e wijiga yeedi gobdaas ka suuradaas iya lafade manar saasan weela matala wijiga kasuurayaanl kol rasuulka lacnadi lanki saas wel bilaamasi saas walwashimatati durduraasi i walmustawshimatati durdur balwaasi mutafaqun caleyh wacan ibni mascuudin radi allahu taala canhu qaala cabdillah bin mascuud may ka gol lacna allahu aliya lacnadi alwashimaati han bilaanti durduraaye walmustawshimaati bilaanti durdur balwaaye i walmutanas walmutamanisaati walmutanas walmutanamisaati naagihi ona yawtinto idoorka qoraayan yoon yani waa kay saas waay walmutafalijaati harin firin firayen ilko ferin ferka dikaan goran lilxusni liajli lxusni suro daraadiye almugayiraati dooriyaayen kalgala ilahay abuurisis dooriyaayen ahe faqaala dinkaasu bilaamay to may kagoolahin lah licabdillahi bin mascuud may ngartay fi dalika lacni lacnadaasa ngarti cabdullaahi yaw may n lacnad seerti mana ahi yani may n lacnad lacnadan tan e oo yani wa kay masalan ba may n lacnad seerti bilaanto may n lacnad seertadan wen faqaala cabdullaahi meeray wamahali may lahante laa alcanu ana anang lacnadaan man n lacnadaan lacna rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahay rasul shay lacnadi man lacnad waayo wahuwa lacnagana fi kitaab ilahi tacaala ilahay kitaab shay kusugnaaday sarimaana xadiska dheererslaaoda marki sadaleeryamerta ana fi kitaab ilahi ho berti kitaabka ilahay kaseerti mana kitaabka min awaliha ila aakiriha kaseerti mana qur-aanka min awalihi ila aakirihi kase lamada daftar maa bayna daftarayna kaseerti mana mana ka aragneerti lacnadaas ntakushaanti mana markaasa ayadna koy ooba qur-aanka bakasaas qur'aanka kiyaal haya in sheeg qaal lahu tacaala ilahay may kagoolay wama aataakum rasuul fakuduuhu wama nahaakum canhu fantahu ntuadaa mana ilahay rasuul shay walisin lakooy yani daadada walisin kureebon kureebto ma malarne rasuulka reebi kalka lacana allahu lwashimaati walmustahimaati walmutanamisaat walmutafalijaat rasuulka walilacnadinahe walisin kureeb kureebto ma malarne waado aydari mana sidee kutusi ilen aydiye daahirkaas man fahamsanayni ogdaas kolku markasa yani reed fahamsi caalim walan kaob caalim ay ikasta ofka walan fahamsiye tartiiba ofka walan fahamsiy fale oo taka horkooyo dhon hata si tartiiba walan fahamsiy can ibni mascuudin radi allahu taala canhu qaala ibnu mascuud may kagolay lacna allahu aliya ala lacna walwaashimaati hani dur bilaanti durduraaye iwalmustawshimaati bilaanti durdur dalabaaye iwalmutanamisaati hani oo tintiyo qoraaye mutanamisaatku may buaha alati yani wa kasaasua oo may bu annaamisatu hiy alati taakudu min shacri xaajibi gayriha ahe tan horta yani taas naamisi lere xaaji hido hidoorkan kan isintan e. yala gaabiya fiidko yar yala kuwele masalan walaago yar oo liilin yala kuwele suurada kuwaytiyalilay mana kolkan taasu masalan saas da dhalinyartu marmar lukuyaab ina welan uda gerko o kale marna walaa gerko yaro inta lasuubiya wala kore yar fiirinko lakuwele mana kolkan saas oo kale masalan mal ogola lilay walaan hoob lagooyo si toos helan gooy maaynini tt walyar walyarkaas kuwan malogol inti lahegalaanta hadi yar yar kafir walmust walmutanamisati hani onayo tifaayan tintiyo tifaayan wa idoorka tifaayan walmutam walmutanamisati hani tifaayan ya rasul lacna allahu ilahi may lacnaday almutanamisaati naagi tintiyo tifaayan idoorjo tifaayan walmutafalijati hani feerin feereyen oo ilko feerin feerka weelay ana qoraayen anasa rasulka lacnadi lacna allahu ilahi may lacnaday almutafalijati hani feerin feereyen kufirinfireen liusni liajli lcusni wanaag daraadi wanaag dalo daraadi almuayiraati dooriyaayen halga laa ilahi aburistis faqalat imraatun imraadmayamika koley imraad cilmile haytay lahu li may ngartay fi dalika lacni lacnadaas taasay ngarti mana faqaala may ka goley cabdullahi wama li may lahaante may nlacanta bilanta laante le may nlacnad ay faqala cabdullahi may goley wama li wama tabatali ana may sugnaadi la alacnu ana anang lacnadaan man n lacnadaan lacana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsha lacnaday walhaalua lacnagana kainu haaday fi kitaab ilahi taala ilahay kitaabki haadi man lacnado hayaabuwa qaala lahu taala ilahay may ka golay wamaagi aataakum rasuul rasuulka san sihuma fakuduu gaadahu maaga si gaada wamaagi nahahuwa rasulka reebkum isinsin kureeb canhu ama fantahu kureebto ma mutafaqun caleyh haddana marki lin sheegay aid walaado sheegi maertay yani wa kay masalan cabdullahio yani walaan hadi sheegayt idaba ini lakuer lakuyaabert manaha bas wer manaha firi hoobka lakaarag basjastakwaid oo ilidooga faday walaasasubi fadiyobasasoofangeer majarto mana mutafakun caleyh almutafalijatu mutafalij maylere wali gariibkia fasra almutafalijatu hiya lati tiwa tabrudu qoraas tabrudu qoraas yani wakita min asnaan min asnaaniha ilkooshe qoraas lima liyatabaacada bacduha bacd asnaan ilko bacdishotinfagaadan min bacdin bacdin kufogaadan kaliilan wal yar fani weydiyaas watuxasinu qurxiyaas ha asnaanta ilkoogya qurxiyaas wahuwa lwasru gorowkaasalkajeeda washr i mutafaliji isku mid a waya mutafalijatan oo ilko goraasmayba almutafalijat oo dha jamca jamlmana tusaalima muflase walmutafalijatu mutafaliji hiy tabrudu goraaso min asnaaniha ilkooshe goraas liyatabacada bacduha bacd lasnaani ilko bacdishoos inshal fogaadan min bacdin kufoodan galilan walyar watuxasinu wanaajiyaas ha alasnaana wanaajiyaas wahuwa taflijkaas may buaha alwashru gorow ah gogolo gorow ah tasalij iyo nayo washri isku mid wanaamisatu ti o nayo tifaasin may bua iyo latitiw taakudu gaadas min shacri xaajibi gayriha geyrse hidoorshay tintiye gaadas waay waturaqiqu jilciyaase hu alxaajiba xaajibkiya liilinko yar yakwalasa jilciyaas waturaqiqu jilciyaas hu alxaajiba liyasiira huwa xaajibkiising nagad xasanankisurudeng nagad walmutanamisatu nayan may bua alati hiy lati taamur amraas man of amraas yafcal huwa man kafalaw biha bilati latida kafalaw dalika alficla ficilkaas way kafalaw amraas insuubi raas mutanamisa saasa jalayn ba nahy ala